أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأنصار ستيريو أن إلكترونيك الشوب وكي يالا مقدشة وصوماليا سوق بكارها قارهنا سوق عبد الله شدي ma rabtaa inaad diintaada macaan barato ma rabtaa inaad iska dhisto luuqda carabiga ama luuqadda carabiga ma rabtaa inaad caqiidadaada sugto amaba aad xaqiijiso inay noqoto tii uu ilaahay u soo dhiibay nebigeenna moxamed ee sharafta mudan calayhi salaatu wasalaam ma rabtaa inaad awlaaddaada xaaskaaga iyo ehelkaagaba ku tarbiyayso diinta islaamka oo saafi ah kana saafiya shirki iyo acmaasha liidata oo dhan kala soo xidhiidh alansaar stirio haddii aad u baahato barnaamijyada noocaasi ah al ansaar studiyow oo ku yaala suuqa bakaaraha gaar ahaana suuqa cabdilla shideeye masaajidka ashuhadaa dabaqiisa hoose jaranjarta meesha laga koro masaajidka taleefon nambarka aad alansaar studio kala soo xidhiiri kartaana waxa weeyaan lixdan iyo shan soddon iyo saddex labaatan iyo sideed konton konton iyo laba soddon iimailka alansaar haddii aad u baahato waa alansaar steriyow at hotmail com sidaas iyo xidhiir wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wbarakaatuh alxamdu lilah wsalaatu llaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacih waman waalaah ama bacd waxaynu ku jirnay kitaabka qaybtiisii saddexaad waxaan ku jirnay kitaabka qaybtiisii saddexaad marka waxaynu maraynay fasalkii laba-iyo tobnaad waxaan joognay wa min madaahiri lguruur kasoo mid muuqaalyaalkeed waxaa ka a waa inuu qofka khaldan yaho kadsoon yahay lagu garanayaa wa min madaahiri ilguruur kalsoomidda muuqaalyaalkeedii waxaa ka mida maa yeli arrimahan soo socda ayaa ka mida kow filcilmi aqoontii gudaheeda ayaa lagu gadsoomaya kolka qofka uu waxbarto ayaa waxaa uu bartay kad dhalan kartaa qad yacjabu lmar-u qof inuu la yaabaa la arkaa bicilmihi aqoontiisii uu la yaabo ka gadaal wayakhtara uu kadsoomo bikahrati macaarifihi ruuxa aqoontiisa badnaanteeda uu la kadsoomo oo fa yaxmiluhu uu ku xambaaro kadsoomidda aqoontiisa uu la kadsoomay daalika arrinkaas calaa xakami ilistiyaada inuu wax kororsado uusan uba noqonin oo uu ishiraahdo cilmigaagii caraduu ka batay kolkaa inuu wax siyaadsadaba inuusan u baahnayn in guruurkii ugu sheekeeyaa laga yaabo cilmiguna wax dhammaanaya maaha culammaduna waxa ay ku cadeeyeen cilmiga raadintiisa waxaa laga bilaabayaa ilmuhu markuu dhabarka habarta ka dego oo socod iyo dhaqdhaqaaq gaaro ilaa uu ka dhinto dhintay dalabulcilmi min almahdi ilaa laxdi baa la yihaa mahdiga waa dhabarka marada lagu qaado ilmaha lagu xambaaro hadduu taas ka dego dhulkaba isku taago soo socdo waa inuu dalabulcilmi bilaabo kolkaana wuxuu ku dhammaanayaa cilmi raadinta ilaa laxdi xabaasha markuu galo marka cilmiga qiimigiisa ama farabadnidiisa waxaa lagu garan karayaa in eebbe subxaanahu watacaala rasuulkiisa uu faray inuu yihaah waqul rabbi sidnii cilman wax nabigu ilaah faray allow ii korridhe oon cilmi ahayn ma jiro waqul rabbi sidnii cilman waxaad tidhaahdaa ilaahu cilmi ii ziyaadi idan cilmigii inuusan dhammaanayn ama wax ka qiimi badan jirin ba halkaa laga garanaya makhluuqa cilmigiisa inuu gaaban yahay oo si kasta haddii loo boombooniyo waxba uusan ahayna wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan aqoontii laydin siiyey waa aqoon aada iyo aada u yareen waxba ahayn inaan cilmiga lagu dhalanayninna ee uu u baahan yahay kitaab iyo barash iyo korarsi wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an idinkoo waxaad ogtiinba aan la arkin ayaad caloosha hafarta ka baxdeen kolka caloosha hafarta laga baxa ka gadaan ayaa in wax la barta ay noqonaysa walidaalika yaquulu shaacir tacalam walaysa almaru yuuladu caaliman falaysa akhulcilmi kaman huwa jaahiil laguma dhasho waxbarashada ka kac fadhiga waxbaro haddana maca dalika wax haddii la barto makhluuqa wuxuu ogyahay waxba maaha wasadaqa allaahu fii qowlihi wallaahu yaclam wa antum laa taclamuun waxaad ogtihiin lama arke eebbaa wax ogwey marka cilmigii sidaas in loo karorsado la rabay ayaa qofka uu xoogaa markuu ogaado haddana gaalaa muslimkii ku soo duushay naanay siyaa loo sameeyey waxaa la yihi qofka haddii dictoor ba la yihaa cilmi u dhiman maa dadaanan martaba cilmi aan ahayn oon shahaadaadka la qaato qaadani waxay sheegeenna aa loo talin laya waa sida imaamulbukhaari oo kale ama sheekhan oo kale markaasaa iyagay marti u yihiin dadkii culammada ah ee wax bartay ee wax alifay waxay qoreen yaa wax laga raadraadinaya dictor waxaasaa laleeyahy idan lcilmi cilmigii gudihiisii baa khuruur iyo kasoomid ka dhalata waqad yacjabu u qof inuu la yaabaa la arkaa bicilmihi aqoontiisa uu la yaabo wayakhtara uu kadsoomo bikadrati macaarifihi aqoontiisa badnaanteeda inuu ku kadsoomo oo fa yaxmiluhu uu ku xambaaray arinka daalika calaa cadami lisdiyaada marka hore inuusan waxbaba korarsan oo uu is yiraah dictor baad ba tahay maxaad waxsiyaasata wacalaa tarki listifaada faa'iidadii cilmiga la faa'iidaysan lahaana inuu ka tago quruur baa ku xambaaraya aw yaxmiluhu inuu ku xambaaro layaabida cilmigiisa uu yaabgeliyey calaa ictiqaari kayrihi isaga ma ahe uunka intiisii kale inuu xaqinaas yiraa yaa waxyaqaanun aniga ahay kayrkaasoo min ahlilcilmi cilmiga dadkiisii kamida iyo waistisqaari siwaahu isagoo wixii ka soo haray inuu yasoos yaraysto bakafaa waxaana qof ugu filan bihaadaa tilmaanta halaakan halaagsamid uu lahu qofkii halaagsamay cilmigana laba arrimood oo muhiim uu u baahan yahay midii waa siyaasasha la korarsado qofkii wax ku dheer waxa uu ku dheer yahay laga faa'iideyso ta labaadna waxa aada garanayso oo aad faa'iideyso cilmigu labadaasuu ka koobma haddaadan wax faaiidaysanin wax ma aadan baranin haddaadan wax ummadda u faa'iideyn waxaad baratay waa kaa lumaya maa xufida fara wamaa kutiba qara wixii la xifdiyey way iska cararaya laakiin wixii la qoraa sugnaanaya abaa yuusuf baa nin la ohan jiri min talaamiidi abi xaniifuwa alqaadi abuu yuusuf raximahullah waxay hidaayadu ugu timid afartan jil isagoo afartan sano u ardaaliska ah banaankiisa wareega marka afartan jil uu yahay baa hidaayadii eba samada uga timid kolkuu ilaa hanuuniyeyna afartan sanoo daalibulcilmia waa intii le intaasuusan raaxa iyo gogol ku seexanin oo uu ninkii masaa lagu sheego ka faa'iidaysanayey siddeetan markuu marayana dadkii markaas dhaqmaa ayuu wax ka aqoon roon waay wax isaga wax weydiinayo maahaan wuxuu wax weydiiyo adduunkaba ka waay markuu noola ilaa afartan wax baranay maxalla wixii la weydiiyaana wax kastaa ku saabsanaade isagoo labada gaar midna garnoon ayuu ama aaya muxkama aayad qur-aana keeni jiray ama sunna haabita xadiid nabiga ka sugnaadu sheegi jiray abu yuusuf ulqaadi baa la ohan jiray talmiidu abi xaniifo wey idan markuu siddeetan jir yahay afartan waardaalaha iyo afartan wax baranayey yaa muslimkii isugu yimid markaasaa la yidhi aqoon wax kaa dhaan ma jire waa inaad muslimkii iyo qadihii qabata abu yuusuf ulqaadi markaasuu qaadi noqday ilaah baa cimri siiyey afartan sano yuu haddana muslimka isaga afhayeentinta u ah. boqol iyo labaatan buu gaaray afartan ardaal buu aha afartanna xer cilmi buu aha afartanna mufti buu aha abu yuusuf marka ummadii soo gaarto la yaabtay aqoontiisa waxaa la yihi waxaan ilaah kugu subay cilmi waa ka badan yahay ee balsaad ku baratay noo abu yuusuf laba shay buu sheegay wuxuu yihi mastankaftu min aziyaadati wamaa abkaltuhaa waxaan ku gaaray abadka inaan korarhsanayo kama kibrin rag iyo naaga wuxuu rabaa ha noqdo carab iyo cajami wuxuu rabaa ha noqdo saqiir iyo kabiir wuxuu rabaa ha noqdo xur iyo addoon wuxuu rabaa ha noqdo qof wax idhaar inaan wax ka korarsado adigay kama kibrin mastankaftu kamasan taagin min aziyaadati cilmi korarso iyo waxbiirsi waa qaybtii koobaad qaybtii labaad wamaa abkhaltuhaa wax diina oo aan garanayo oo la iweydiiyeyna wax kuma xirin hadduu su-aal yahay hadduu barid yahay idan cilmiga muxuu baahan yahay inaad wax siyaasatid waxaad siyaasatadna sheegtid idan qofka kan guruurka ku dhacay kolkii horeba wuxuu ka tegey inuu wax kororsado maxaa uu imaanaya kolka guruurka koobaad xagga aqoontuu galaa guruurkii labaad fi lmaali wuxuu galaya xagga hanti iyo dhaqaalaha qad yaxjabu lmar-u qof inuu yaabaa la arka biwafrati maalihi hantidiisa badnaanteeda oo wayaktar ka gadaaluu kadsoomo bikadrati caradihi madaxda utaal fara badnaanteeda oo kolkaa faya bidur maalkii uu baatilo oo squbo oo yusrif oo maalkii ku xadgudbo oo yatacaalaa oo iska kormariyo cala alkhalqi uunka korkiisa oo wayaqmid uu markaa diido alxaqa ilaan waa maalqabeen kol haddaad maal qabtid cid walbaadaa iskala weyn wasadaqa allaahu fii qowlih kalaa ina alinsaana layadqaa araahu sakna qofka hadduu israa cidi uma baahnid qof walba adaa ka ladan kolkaa inuu kibroomayo oo garooro oo xuduudaha gudbo lagama maarmaan wey kamaa qaala casa min qaa'il walow basata allaahu risqa licibaadihi labaqow fi lard kolka ladnaanta waa lagu kibraa qad yaxjabu lmaru biwafrati maalihi xoolihiisa badnaantooda owa yakhtar uu kadsoomo bikadrati caradihi badeecadiisa badnaanteeda oo fayabdur maalkii uu baa tulo ku dheelo fayusrif uu ku xadgudbo fayatacaala iska kormariyo cala alkhalqi uunka eebba korkooda wayakmid ilxaqa xaqana uu xaqiro ogolkaa fayahlik mar hadduu ummaddii iska kormariyey xaqiina diiday oo uu xaqiray fayahlig waa halaagsamayo marka saddexaad waxaa lagu kasoomaa fi lquwati xagga xooga qofka hadduu is yihaa adduunkaad ugu feer badan tahay adiga ama ugu xoog badan tahay urur baa ku dhacaya fi lquwati xooga gudihiisa qad yacjabu lmar-u qof inuu la yaabaa la arkaa biquwatihi xoogguu eebba siiyey oo wayakhtar uu kadsoomaa laga yaabaa bixisati suldaanihi hadday quwadiisu macnawi tahay oo ciidamo iyo uu leeyahay awooddiisa inuu sharafteeda ku kadsoomo oo fayactadiya uu markaa xadgudbo qofku arkaba majuujiyo isku taago oo wayadlim addoommaha u gardarayso wayuqaamir uu markaa muqaamalo sameeyo qofkii la arkaba yaa kaa xoog badan kan isku day jabi kana isku day jabi kana isku day jabi wawa yukhaatir uu naftiisii halisgeliyo fayakuun uu markaa noqdo fii daalika halisgelintuu naftiisii halisgeliyey iyo xadgudubku uunka ku xadgudbay iyo gardarada uu dadka maagay in halaakahu halaagiisii iyo wa wabaalahu iyo biisi ay noqoto afar fi sharaf sharafkiina waa lagu kadsoomaayo qad yacjabu lmar-u qof inuu yaabaa la arka bisharafihi qiimigiisa oo wayaktara uu kasoomo min nasabihi abtirkiisa wa aslihi meeshuu ka soo jeeday oo kolkaa fayacud isagoo uskanaya nasabkiisa iyo meesha uu ka soo jeeday inuu fariiso can iktisaabilmacaali arrimaha korkore kasbashadooda uu ka fariiso wayaduf uu markaa daciifo can darabilkamaala kaamilyaal raadintooda xaggeed oo fa yubdiu bihi uu isagii dib u dhigo camaluhu camalkiisa falam yusric uusan dadejinin bihi isaga nasabuhu abjirkiisa oo korkaafa yuxqar isagii kadib la xaqiro wayusqar la yaraysto wayudal la duleeyo oo wayahuud isagii uu daraabmo iyadana la arkaa shan fi lcibaada waxaa lagu kasamayo xaggii cibaadada qad yacjabu lmaru qof inuu yaabaa la arka bicamalihi camalkuu samaynayo wayakhtar uu qofkii kadsoomo bikadrati daacatihi taacaduu gudanaayo magnaanteedii uu la kasoomo fayaxmiluhu au ku xambaaro calaa daalika kasoomida cala lidilaad inuu isagii dulloobo calaa rabbihi rabbigii korkii uu ku dulloobo yaa laga yaaba iyo walimtinaan abaal sheegan calaa man munacimihi taaca badnaantiisa ilaahay isaga u nicmeey u abaal sheegto markuu taaco badiyo inuu ilaah sama u falay oo ilaah xaq ku leeyahay oo markaa eba uu abaal sheegto sidii wax eebba u qabtay isna xag eebba uu ka diloobo oo kolkaa fa uu hoobta camaluhu camalkiisiibaa hoobanaya wayahlig isagii waxaa halaagaya bicujbihi isla yaabidiisa kolkaasuu wayashqa ayaan darsadaa shaqi ahlunaara noqda dhibtilaahi kadsoomiddu daacadiisii ku kadsoomay sababteed buu shaqi ayaan darano ahlunaara noqdaa ilaajun dawaa jirta marka cudurka xun aynu tilmaanay ee quruurka ayaa dawale maxaa dawadiisii ka mida wa cilaaju haadoda cudurkaas foosha xun dawadiisa waxaa weeye fii dikri illaah eebba weyne xusidiisa tacaalaa korahaya daa u dawaa bilcilmi aqoon lagu xuso maxaa qofkii uu aqoonsanaya bianna maa waxa acdaahu llaahu eebba weyne qofkaan siiyey alyowma maanta waxaa eebbasaaka ku siiyey eed gacanta ku hayso oo min cilmin aqoona aw maalin xoola ah aw quwatin xoog ah aw cizatin qiimiya aw sharafin wanaaga waxaas maanta lagu siiyey qad yaslubuhu eebba qofki inuu ka qaataan laga yaaba radan beri low shaa daalika haddii eebba doono haddii eebba doono idan waxaad ku kibraysayba waxaad leedahay ma ahayn quwadii iyo maalkii iyo cilmiga deeqeeba ku siiyo yahay kolkaad isagii ku aqoonsan weydayna inuu kaa qaataaba laga yaada oo beri lagu arko waxaad shalay lahay adoon maanta lahayn low daalika haddii eebba doono wa ana daacata alcabdi addoon daacadiisa lirabbi uu rabbigiisa deeco mahma inkasta kasta oy kasurad daacadu badato laa tusaawi daacadii addoonka lama eka bacdamaa kii qaarkii lama eka wa ancama allaahu weyne barwaaqeeyey calaa cabdihi addoonka korkiisa wixii eebba uu ugu nicmeeyey oo dhan ma ahe qaarkeed ma dhanna markaa nicmadii eebba kuu nicmeeyey iyo daacadaad samaysay si kastoy daacadaadu u badato waxba ugama aadana wa ana allaha eebba weyne tacaalaa korahaye laa yudallu lama tusiyo caleyhi eebba weyne korkii bishayin waxba eebba laguma tusiyo looma abaal sheegto eebe maxaa loo abaal sheeganaya id huwa eebbada masdaru kulli fadlin wanaa kulligii meeshuu ka imanba eeba wey si eeba loogu abaal sheegtaa oo wax eeba wax loo qabtay see laysaga dhiga waxaa qur-aanka kariimka ku soo aroortay wa ana alfadla biyadilah wasalu llaha min fadli kolkaa fadliisuu dhan yahay gacanta eebuu ku jira id huwa eebaaba masdaru kuli fadlin dheeraad kulligiis meeshuu kasoo fulaa mawaahibu kuli khayrin khayr dhammaantii waxaad ka bixiyaa eebba wey waana rasuula suubanahuna sala allahuma aniga allaha badiye calayhi rasuulka korkii wasalam nabadgelya allaha ku badiye yaquul rasuulka wuxuu yihi layunajiya ma badbaadiyo axadan qof minkum idinka addoomaha idinka mida camaluhu camalku sameeyey ma badbaadiyo oo camalaa samaysay inuu ku badbaadiyo maya qaaluu asxaabtu waxay yidhahdeen bal annaga hadalka nabadaaye walaa anta yaa rasuulallah ma adigan saadu taagrid lagu wixii ku barareen bal camalka ayuu ku badbaadinay markaasuu qaala nabiga yihi walaa ana anigaba allaha ka dhigay camal aan sameeyey ima badbaadin karo ilaa an yatakamadaniy allaahu eebbaweyne inuu igu galayo maahaane biraxmatihi naxariistiisa inuu galba iga dhigo oo rabbi raxmadiisa uu idhexgelya maahaane camal aan sameeyey laa aniga walaa adinka midna badbaadin maayo naskaas cadee nabiga ka sugnaadayna kama hor imanayo qowlullaahi tabaaraka watacaala udkhulu ljanata bimaa kuntum tacmaluun amarkaad samaysay deeftii jannada ku gala camalku waa murashax buu kaa dhiga adigu kurashaxaya janno gal waa ku ufaaya waa ku wanaajinaya ama jannada gelideeda bifadlin min allahi wa raxmatin minhu baa jannada gelideeda lagu helo bilmunaasaba hadda kahor waxaa la sheegay kutubta ku taal adoon saalixaynu eebba bariyey wuxuu salugay basharka ku dhex noolaashankiisa wuxuu shilintaad basar ku dhex jirta cibaadadii eebbe heerkaad rabtaa kama gaari kartid dadkii baa kulugoynaya waa lagu saxaabinay sheekiiyo wax kaa daran baa lagu qabanay waktigana waa lagaa luminay markaasuu ilah ka codsadaas yidhi ilaahu si aan cibaadadaad uga darga meel cidlaa ii geli baa tugmadii ka aqbalay addoonkii maraag baa intay labada garab qabatay bay bad dhexdeed geysay buur ku taal markii badii dhexdeedii la geeyey buurtii ku tiilay ayaa loo tallaalay geed rumaan maalinkiina xabad buu dhali jiray xabadaasaa ku filaydo muxmar walba lahay inta loo jirka u baahan yahay xabadaasuu ka heli jiray buurtiina intii loo dilaayaa meel macaana biyaa laga siiy markaasuu biyihiisaa maxaana cabaa xabaddaa rumaanka ana cunaa maalin oo dhanna soomaa habeen oo dhanna tukadaa weli welimuddati khamsi miati sana waxaa ilaah gaarsiiyey oo salkaas ku jiray shan boqol oo sano shan boqol markuu maraayuu is yiri waxaa faraad ka badisay cimrigaagiina waa dhammaan lahay maxaad u dhiman ladahay maalkhaatma xumaa kuu dambaysa barya labaad bu eeba ku celiyey ilah usan rabayna waa ku caabuday midaygu filanna waa ku caabudaayey waxaan rabaa waxaa la ammaanay oy nusuustu ammaantay inuu qofka ku nafbaxo isagoo sujuudsan maxaa jira rasuulka waxaa ka sugnaatay inuu yihi yuxsharu lmaru calaa maa maata caleyh qofka markay nafta daysay sidii waa u qiyaamo ku imaanayo markaasuu mar labaad eeba ka codsaday isagoo sujuudsan inuu dhinto naftaa laga qabtay ki isagoo sujuudsan oo salaadii tukan jira farada badneed ku jira oo naftaa laga qabtay ilaahay nabigiisa maxamed uu waxyaday ninkaas iyo eebba waxaa isu qabsan doona maalinta qiyaamo markii la keena maxkamada eebe na eebba oran doona udkhuluu cabdii aljanata biraxmati adoonkayga anigi eebbaha naxariistan u naxariistay sababteed malaa'iga qaado jannada geedi isagii baa kacanaka naxariisti bal bixamali buu yihaa shantii boqol ee sane maxaa qabanaysa markaad adiga eebbaha naxariistan janno igu geynayso shantii boqol ee sano maalin oo dhan la soona habeen oo dhan la tukanayo aw bal bicamali raxmadaada ku janno maaye camalkiiaan ku janno markaasaa rabbi malaa'igta ku yihi ruduu ilay cabdi wa xisaabtamayna aniga addoonkayga haligu shecli kolkaas hayshaas midige oo dunidoo dhan lagu arkaayo manfacadeediina miisaan la saaray shantiisii boqolna miisaan la saaray ishiyaan la tagtay maxaa kuu dhiman waxba ima dhimin haddaba haddii axadkaad bariday ee tiri ilaahu cidligeeyo waa adiga anta yaa rabbi yaa ku qaado buurta idaa guy adiga yaa rumaanti ku talaala biyaha maxaan ku siiyey adiga cibaadada sheegaysa yaa ku waafajiyey adiga markii dambe mario tantayn yaa sujuud naf kaa qaaday adiga oo waxaad leedahay awe adigu maad leedahay adiga waaga waba waxaynu leenahay ma jira wax eebba ina yeelay ma ahaad markaasii waayahay waxaan kuu dhinay naartaa lagu geynaayo markaasuu xabaadoo yidhaahdaa ilaahow raxmaddaada igu janagee camalkayga warkiis ma jirin marka ma ogolaataya saasaa ah raxmadda ee bajano loogu tagaa xadiidka warka waafaqsan yahay lan yunaajiya axadan minkum amaluhu qof idin kamida ah camalkiisii ma badbaadiyo qaaluu asxaabtii waxay yidhahdeen walaa anta ma adigana yaa rasuula allah alla weyne rasuulkiisiiyo qaala wuxuu yihi walaa ana anigana ilaa an yatahamadani allaahu rabbi inuu igu asturay dhexgeliyo maahaane biraxmatihi naxariistiisa alcajzu walkasal cajiga kasalna akhlaaqdii xumayda laga dagaalamayay ku jiraan cajigu waa daalid lagaama rabe intaad yar inaad cibaadadii muwaasala xiriirkaa la rabo ilaa aad ka dhimatid kolka markaad xoogaa cibaado aad samaysid cajis inaad samaysid lama rabo kasligana cajiga waa kasi xun yaho qofbaa isaga wuxuu qabtayba bacdana iska daalan labadaba lama rabo alcajzu daalidii cibaadadii laga daalayey iyo walkaasuu waasashadii cibaadada laga waasanayey almuslimu qofka muslima laa yacjaz ma daalo walaa yagta ma waasado bal yaxzin waa qasda waa yansab waa firin fircoonaada waa yacmal waa shaqeeya waa yaxris waa dadaala id ilcajzu daalka iyo walkasalu wahsiga khuluqaani laba dabeecad wey yamimaani xunxun u istacaada eebba magan galay minhuma cajzigii iyo kasligii rasuulullah eebba weyne rasuulkii baa eebba ka magan galay sala allahu alay sal badiyo caleyhi ku badiye fakaiira waxaa aad iyo aada u badnaa maa kaana intuu nabiga ahaan jiray yaquulu mid yidhaaha allaahuma inii acuudu bika min alajzi waalkasali waaljubni waalharami waalbukli alla tugmadii nabiga ku jirtay jigooyinkan xunxun ilaah buu ka magan gari jiray allaahuma ya allah hebaweyno inii aniga rasuulka acuudu magan galay bika adiga eebaa ayaan ku magan galay min alcajzi gaal cibaadada iyo daacada laga daaliyo walkasali waxsi waxshi khayrka laga waadsado iyo waljubni fulaynimo xaqii lagu hadli waayo oo la sheegi waayo walharami gabow iyo lowlow iyo inaan noqdo cuti isku dardarmo kharfay oo lawlabay wey iyo walbukli uduucnimo aan wax igu waajibay oo hanti anu haysta aan bixin waayo intaba eebabadaankaa magan magangalay sidaasuu nabiga oran jiro dacooyinkii waaweyna ayay ku jirtaa jawaamicu lkeli allaahuma inii acuudu bika min alcajzi waalkasali waaljubni waalharami waalbukli wawsaa waa dardaarmay suubana sala allahu naxariis allaha badiye aleyhi nabiga korkiisa wasalama nabadgelya allaha ku badiye bilcamali shaqayn buu dardaarmay walxirsi dadaal buu dardaarmay wafaqal wuxuu nabiga ummadda ku yihi ixris addoonkii eebbow dadaal calaa maa wixii korkiisa ku dadaal yanfacuka adduuniyo aakhira wax ku taraya dardaarankii nebigu taxriis dadaal calaa maa korkii ku dadaal yanfacuka wax ku tara wastacin ka kaalmajeey bilaahi eebba weyne walaa tacjaz weligaa habaalin waidaa asaabaka hadduu ku haleelo shay-un wax hadduu ku haleelana falaa taqul marna ha dhihin ilow goor annii aniga aan facaltu samayn lahaa kadaa sida la kaanu arrinka wuxuu noqon lahaa kadaa sida eebaa sheegaysa si kastaa baad waxay ba kuu qadaray oo kollay ku haleelaya waan ku gafayn markuu ku yimaado kadib in shaydaan kuu sheekeeyo oo aad sidan haddaan yeeli lahaa aman sidaa yeeli lahaa wuxuu siday noqon maaye ee markaan sidaa yeelay bay sida waxaasi waa shaydaan fa ina low taftaxu amaana shaydaan ayay furtaa marka si cod yeeshiya si kastaba eba wuxuu ku qadaray waa ku haleelaya cid ku gaarmarin kartaana ma jirto kadib waxaa iska da waydha asaabaka hadduu kugu dhaho shay un wax falaa taqul hadhihi lowgoor ani aniga an facaltu sameeyo kadaa sida lakaana arrinka wuxuu noqon lahaa kadaa sida walaakin ha yeeshe qul waxaa tidhahdaa qadara allaahu inay sidaa noqoto ilaah baa jaangooyey wamaa shaa wixii eebba falaa u rabana facala waa u sameeyow sidaan dhe tana saxa qul waxaa tidhahdaa qadara allaahu ilaah baa qadaray oo jaangooyey inay sidaa noqoto wamaa wixii eebba uu rabana facala eebba waa sameeya kolka lowlowda iska ilaali fa ina low low waxaa la yihaa taftaax waxay furta camala shaydaan shaydaan camalkiibay furtaa waxba low ha oran hamanha bilqadaa walqadar arkaanta iimaankay ka mid tahay eebba wuxuu kugu xukumo oo uu ku jaangooyo markay ku yimaadaan inaad labadaba rumaysan tahay ood labadaba rumaysan tahay hidaayo iyo wanaag baana lagu helaa waa haddaan iyo qadarka taqaan dhibaatadu ku dhici mayso xataa adaan qadarka aqoonina saad jafjaflaynayso oo kolba habarkau qiiqinayso oo kolba awsiyo caleema lagugu shidaayo baad caqiida la-aan dhimanaysa hantida lagu dhaafina wasadaqa allahu fii qowlihi ma asaaba min musiibatin ilaa biidni illah waman yumin billah yahdi qalba kolka waxaan allaa qadaray mana ku sheegaaye ajri hawaayi waxaa la ammaanay aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu inaa lilah wa inaa ilayhi raajicuun ulaaika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma waulaaika hum lmuhtadiin kolka waxa kan wax kugafaya maaha cid kala dhicin kartana male laakiin ajriha wacyi allana ha gaarmarin xaqiidanaadu yaadan halaadin fa ina low taftaxu waxay furtaa low amaala shaydaan shaydaan camalkii bay furtaayo sida low low loo leeyahay kolbana meel loogu hurdaayo ayaa qad iyo qadarkiina fuleeyaa walihfalihana sidaa daraaddeedna la yara almuslimu qof muslima lama arko xaajisan isagoo cibaadiya dacadii ka daahay kolaa ka suulan isagoo waatanayana lama arko kamaa sidai laa yura qof muslima loo arkay yabaanan isagoo filaya oo cobsanaya walaa bakiiran isagoo gacan adago aan sakada iyo waajibka bixinayn wa kayfa sideebu yaqcudu u qof muslima can ilcamal camal seebu uga fariista aw yatruq sideebu uga taga alxibsu dada alaamaa wax korkii lagu dadaalo yanfacuhu isaga wax tara wa huwa muslimkii yu'min wuxuuna rumaysan yahay bilimaamina suba sababyaal nidaamkood buu aaminsan yahay waa qaanuuni sunan jigadkii ilaasanayey xeerkoodii buu rumaysan yahay ilkowna adduunka ilaahas baa buu sameeyey waxaa la raba lagu gaayo waa in baalib la noqdo oo cilmigii loo xoreyso ka kada la barto ee adan wax cilmi ku dadaala qofka caruur rabana naag buu guursadaa qofka cilmi rabana kutub intuu qaato ayuu dadka wax yaqaanaa wax ka barta idan sababka markii la maro baa musababku imanaya laakiin wax sabab la-aan imanaya lama arko waa kii eebba ku yihi dulqarnayn inaa makannaa lahu fi lardi wa aataynaahu min kuli shayin sababa wax la arkaba sababuu ku gaaraan u samaynay idan sababkiiyaad mari kolkaas sababkii marsana waxaa sababkaa lagu heli jiray ayaa eebba kugu siinaya falihaadaa saa daraaddeedba laa yura almuslimu aan la arkay xajiizan isagoo wanaag ka daala walaa kasulan isagoo waasada kamaa laa yuraa saan loo arkay sabaanan isagoo fulaya walaa bakhiilan aan adag wa kayfa yabcudu siduu u fariistaa waa sidee ma dhici karto can ilcamal shaqadii uu ka fadhiisto aw yatruku alxirsa dadaal inuu ka tago alamaakii korkii lagu dadaalo yanfacuhu wax tara wahuwa muslimka yu'min wuxuuba rumaysan yahay binidaami alasbaab sabab iyo nidaamkood wa qaanuuni sunan sunan xeerkeed filkowni eebba sunnadii jideeyey ee dhul inta la xaqo la falo ka tarabi la mariyo la agaasimo la jibaaleeyo badarkii abuurkii lagu daadiyo markaa biyo lagu daayo intaa kadib baa beertii la helayaa adoo fadhiga maybeer kusoo bixi maya shee cumar waa garaaci jire kuwa waxaa ku hadla kuwa meel fadhigu yihi war maa shaqaysataan malkaasaa mutawakiliin baa nahay dhanged buu ka badiyey ina samaa laa tumtiru dahaban walaa fida cirka kama yimaada dahab iyo dheeman iyo qalid maxaa ka yimaada biyaa ka yimaada biyihii maxay sameeyaan dhulkay ab waraabiyaan dhulkii muxuu baahan yahay adiga inaad abuurato markaasaad waxelaysa kolka intaad meel fariisatid ood sababtii ka fariisatid inaad tidhaahid allaan aaminsanahay oon meesha u jooga cumar baan maanta u baahan aan lahayn dhangad hanaga badiyo bilidaami asbaabi wa qaanuuni sunani fi lkown markaa sababta samaysaa rabbina gargaarkiisii keenaya afa ra maa taxrusuun a antum tasracuunahu am naxnu saaricuun walam yaksali lmuslimu muslim ma wahsado wahuwa isaga oo yu'minu rumaysan bidacwatillaah yeermadii eebba uu addoommadiisa ugu yeeray ila almusaabaqati tartan wanaagga lagu tartamo fii qowlihi eebe hadalkiisa gudihiisa uu addoommadiisa ku yihi saabiquu oratama xaggee loo ordaya ilaa makfiratin dembi dhaafis sababi makfira sababka dhaafida keena u tartama min rabbikum rabbigiin xaggii laydinka dembi dhaafo wa jannatin janna u tartama arduhaa jannada balliceeda ka cardi soomaa waalardi iraryaal iyo dhulalyaal laysgarba dhigay baa balliceedu la egyahay amaa tuuluhaa falaa yaclamuhu ila allaahu jala jalaaluh waxaanay baahayn oo jannada dhirirkeeda yaqaan lama arko wa min albadahiyi arrimaha caadiyaalkaa ee la garana waxaa ka mid a ana kula shayin wax la arkaba tuuluhu in dhirirkiisu uu ka dheryahay balac daa'iman waa abadan markii dhirir iyo ballac la yihaah irirka badan marka ballaceedii baa la yihi toddobada samo iyo toddobada dhul oo laysgarab dhigay baa ballaceedu la egyahay mirirkeeda lama yaqaan jannada u tartama wa jannatin arduhaa ballaceeda ka cardi samaai walardi iraryaal iyo iraryaal ballacood uu la egyaho laysgarba dhigay yamuruhu ilaah baa qofkii muslim ahaa faraya bilmunaafasa inuu loolamo fii qawlihi ilaah qowlkiisa gudihiisuu ku faray jannada aada loo soo tilmaamay ina alabraara lafii naciimin cala alara'iki yanduruun tacrifu fii wujuuhihim nabrata naciim yusqawna min raxiiqin makhtuumin khitaamuhu miskun wa fii daalika falyatanaafasi ilmutanaafisuun jannadaa lasoo tilmaamay dadka tartamaya ha u tartameene banooni dambiil lagu riday yaa waxba loo tartamin qiimuu leeyahay mal haddii lala gafay maxaa hallaabay haddii lagu toosiyeyna maxaa kordhay walaashay dadkiibaa abnaau dunya noqday abnaau dunya maxamed cali kale mid kala feertamay waxay ku soo beegmeen xajkii maalmihii aynu gudanayn labadii nin ay feertamaysay dadkii daawasho ugu tagtay iyo dadkii xajiyey dadkii daawashada ka batay ilaa labadiiba waa la tiriyey xajkii markaan ka soo noqonnay baa la yihi xajka maanta intii ka qayb gashay tira koobkoodii waa intaas feerkii maxamed cali kale intii daawanaysa waa inta iyagaa naga badna intii feerka daawanaysa ayaa naga badna dayuuradaa loo soo raacay si loo fiiriyo maxamed iyo ninka faytoban labadoodii min sideed milyan oo dollar baa la siiyey xaajigiina wax siinaya male kuwii isfeerayey kiiba sideed milyan oo dollar baa la siiyey marka adduunyadu inama alxayaatu dunyaa lacibun walahun markaasaad fahmaysa markii ilaah adduunyadii u casriyes yidhi waxay tahay lama arkee waa cayaar gidigeedba cayaartii laysku dhaliili jiray oo la dhihi jiray war waad cayaaraysaa ah, ee cayaari baa la yihi wasiirka cayaaraha meerkaasi cayaari gaarta in wasiira loo sameeyo xafiisya loo sameeyo dhaqaalo lagu bixiyo or orodka iyo beedka iyo qalabdhisgaa iyo fatarabeedkaas baa wasaarad loo sameeyey oo xafiisya loo agaasimay wasiirka cayaaraha markaasaa eebana xayaarta markuu dhaliilayey afa xasibtum anamaa khalaqnaakum abasan wa anakum ilayna laa turjacuun yaaba cayaar isu uumay cibaada laysu uumay maxyaarbaa laysu uumay sida loo lumay ar marka gaalo yaalkeede dad muslim sheeganaya dowlad islaami ah say u samaysaa wasiirka cayaaraha afa xasibtum anamaa khalaqnaakum abasan waanakum ilayna laa turjacuun wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahumaa baatilan inaan el iyo dhul cayaaru unay daalika danu aladiina kafaruu gaaladii baa sidaa mooday fawaylun liladiina kafaruu minas ka gadaalna iyagiibaa waaye looga dhigay adduunka oo la daba habagsanaya hadday tubaakada wasiir u sameeyaan annagana tubaakaan wasiir u samaynay wahaa marka qof muslima xirsi iyo dadaal ayaa loo uumay looma uumin wa fii daalika jannadaa gudaheeda falyatanaafas ha tartameeno almutanaafisuun dadka tartamaayo wey walam yajbun ilmuslimu qof muslima ma fuleeyoobo aw yaxjum xaq kama afayso ma afreebto run kama aamuso waqad ayqan isagoo sugtay bilqadaa xukunkii eebeefulayey yuuba og yahay muxuu filooyoobaya oo waxaad ka cabsanaysaa waa macay oo wixii eebba qadaray xaggey kugu sheegayeen oo wa aamana uu rumeeyey bilqadar jaangooyadii eebbe oo waxalima u muslimku ogaaday annamaa wixii asaabahu muslimka ku dhacaya inuusan lam yakun ahaan doonin liyukhtiahu mid la gabsiiyo wa annamaa waxa akhtaahu muslimka gafaana lam yakun maha liyusiibahu mid muslimkii lagu rido bixaalin sina min alaxwaali xaalyaalkamida ah wax eebba kuugu talagalay iguma mootin karo waxaasan kuugu talagelin laguguma soo qallooxin karo walam yaqcud ilmuslimu muslim ma fadhiisto can ilcamali camal xaggii kama fadhiisto camalkii annaafici ee muslimka wax tarayey wahuwa isagoo muslimku ku yasmacu maqlayo hatifa alqur'aan quraanka aanka taleefankiisii bihi muslimka qur baa ku taleefanaaraynay wuxuu taleefankii quraanka ku yidhi wamaa tafcalu min khayrin falan tukfaruuhu wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayran wacdama ajran maa qur-aankii ku leeyihi kolkaas saad u fariisataa wamaa tafcalu waxalla waxaad samaysaanu min khayrin wanaaga falan tukfaruuhu ajrigiisii laydinka asturi maayo laydinka qarin maaye abaalgudkii waa helaysaan wamaa tuqadimuu waxaad horumarsataanu lianfusikum nafafyaalkiinu horumarsataana tajiduuhu kaa hormarsateen baad heli doontaan cinda allaahi eebba weyna agti huwa isaga oo khayran ka fiican waxaad reebateen waa acdaama ka weyni badan ajilan abaalmarin waxaad reebateen uga abaalmarin weyn ayaad heli doontaan madaahirulcajzi walkas marka meelahay ka muuqanayaan baa shiikana xusuusinaya meelo waxaa jirta shan meelood buu sheekha sheegay oo ay ka muuqanayaan qofka inuu caajis yahay ka sulwaasi badanna yahay madaahirulcajzi daalka muuqaalyaalkiisii iyo walkasali wahyiga waasiga yaalkiisii meelaha daalkii iyo waasigii ka muuqanayaan kow waxaa ugu horeysa an yasmaca almar-u qofi inuu maqlo nidaa almuadini salaada kii adaanayay dhawaqiisii buu maqlay lisalaati salaada dadka ugu yeerayey ayuu dhawaqii mu-adinka samaacadba haddana la rakibay kolkaasaa ilaa saddex kilomitir yaa aadaankii laga maqlaya dhagahiisuu ku dhacay an yasmaca u qofkii inuu maqlo nidaa almuadin kan aadaanaya dhawaaqiisii iyo salaad dadka ugu dhawaaqayey ka gadaal isagoo maqlayana watayatashaaqal uu iska hawliyo can ilijaabati ijaabadii oo marka horena muadinka markuu adaanayo idaa adana almuadin faquluu misla maa yaquul haddii muadinka adaamo waxa uu leeyahay dhaa allaahu akbar allaahu akbar adigana allaahu akbar allaahu akbar ijaabadii iyo imaatinkii waxay cala salaa war salaada u kaalay soo weysa qacda imo waxaa loo yeeraya waa adiga kolka ijaabadii uu aadaanka ka jawaabi lahaa iyo imaatinkii u salaada u iman lahaa yatashaaqal waa wahsanaya can ilijaaba inuu ajiibos yimaado binawmin hurdo hurdo culus baa hayse waxaasuu yihahdaa aw kalaamin ama hadal iyo sheeko aw camalin shaqo yar baan dhamaystiranaya wuxuu sheegayana hayra daruuriyiin daruuri ma oo hadduu qof dhimanaya naf ku eli isleeyahay oos wax ka qabanayo wax mahaadee ee wuxuu hayo waxaan waxba ahayn xataa yakaad wuxuu su maqnaanayaa ilaa uu ka sigo inuu yakruju baxo waktu sala salaada waktigeedii baxaya suma ka gadaalbu yaquumu istaagaya oo yusalli wuxuu tukanaya goor jamaco iyo salaad lagu kala tegay munfaridan isagoo keligiya ah aadaankiina waa maqlaye goormuu tukaday fii aakhiri wakti sala salaada waktigeedii dabateere ah gadaal buu ka tukaday wuxuu ku darmay qoladii shalay aynu soo marnay faweylu lilmusalliin alladiina hum can salaatihim saahuun laba waxaa kaloo iska muuqanaya wahsigii iyo cajiskii an yaqdiya almar-u qofi inuu dhameeyo asaaca hal saacad wa saacaad saacadad badan oo mid kaba badan ayaa wuxuu ku dhamaynayaa halaa maqaa'idilmaqaahi qaxwada gambaradeeda meelaha shahaya lagu kariyo gambaradooda korkeeda dhugaha intuu laalaadiyo yuu halkaa saacadihiisii ku dhamaynaya an yaqdiya almaru qofii inuu dhameeyo asaaca wasaacan halaa maqaacidilmaqaahi qaxwooyinka gambaradooda korkeeda inuu saacada ku baabi'iyo wa karaasi lmuntazahaad meelahaas minja baxsiga loo sameeyey jardiirooyinka iyo beera gambaradoodii ayuu sacaado ku dhammaynaya aw mutajawilan wuxuu wareegeysanaya fii shawaaric jidadkuu wareegeysanaya wala suwaaq suqyaalkuu wareegeysanaya waladayhi waxaana agtiisa taalla acmaalun shaqauta tatatalab acmaashaa waxay u baahan tahay alinjaaza goyn laga faraxasho oo falaa yunjizuha acmaashii ma goynaye seegseeg iyo sursuran ayuu waktigii ku baabi'iyey iyadana min madaahir ilcaji kolka sari saddex an yatruka almar-u qofki inuu ka tego wey alcamala camal buu ka tegey camalkii annaafic ee waxtarayey ayuu ka tegey maxaa ka mida ka tacalumi ilcilmi cilmiga barashadiisii wey ayuu ka tegey ka tacalumi alcilmi cilmiga barashadiisii buu ka tegey aw garaasati alaradi dhulka beeridiisii ayuu ka tegey aw cimaarata almanaasil aqalada dhismadoodii ayuu ka tegey wa binaa'i duul daarta dhisideedii wamaa ilaa daalika wixii lamida oo min alacmaal camaliyaalah annaaficati ee wax ku oola ah, fi dunya adduunyada gudaheedii bay wax ku ool tahay aw fi laakhira aakhira gudaheedii ayay wax ku ool tahay yatrukuhaa acmaashaas oo dhan buu dhaafaya muxuu dhaafaya bidacwa anahu kabiiru inuu waayeeli inuu waayeelyahayo qofka afartan hadduu gaaro inuu xalaqaysa ma ogola waxaan sheegaynaa buu leey waa gabowley markuu saa leeyahay xaggaa khayrkuu ka gaboobay xagga sharta kama gaboobin xagga adduunyada kama gaboobin waxaad arki sideetan jir soomaali oo kheer geel u raacay kawsaar marka uu laba iyo toban bilood geelaas daajiyana qurbax laba jiyaa la siinayo laakiin ma ogola inuu intuu dugsiga tago faatixada sacdo faatixadaan uu jejebinayo amuusan aqoonin inuu saxdo ma ogola wuxuu leeyahay qur-aan baa baran karna waa gabownay laakiin sheeki iyo ham iyo shubshuu iyo xim iyo mardabi iyo xoolo raacid iyo ka gaboobi maayo waa qayn yahay waxaas waa cadamul wacyi waxaan la garan diinta qiimiga ay leedahay iyo dunyada qiimiga ay leedahay iyo say isugu aadan yihiin baan la garan diinta islaamkana waa cadaysay warka man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi lmaalimiya xalu siyaamiya yufaqihu fi qofku eebba rabo diintu baraaw haddaan qofkii diin la barin lama rabo marka adduunyada eebba qofuu rabiya muyuus rabinba waa siiya laakiin diinka wuxuu ku kooban yahay intii eebba rabo wasadaqa allahu fii qowlihi yu'ti alxikmata man yashaa waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kasiiran wax badan baa la siiyey yatrukuha waa ka tegaya wixii naafi ahaa samaynteedii bidacwa anahu inuu yahay sheegashadeed wuu uga tegaya kabiiru sini dadiisu miday weyn tahay aweyari bule aw annahu isaga hayru ahlin ahlu miihi bi haada alcamal camalka kan oo wuxuu leeyahay hadduu xoogaa soo barto oo shuharada ka soo baxo xafis iyo waxaas in loo dhiibu raba haddii labaayana de aniga digtoor baan dambiil madoobu waxyaalaha qaarkood kama shaqayn karo yahay yaa kuu ku oo kaa reeray haddaad baabuurta dhaqdo joornataada la timaadid amaad kabaha casayso amaad tinta jeri yaa ku diiday cid ku diiday male ay camalna way sunay kolka ow annahu hayru ahlin inuusan axal u ahayn usan qalmin lihaada alcamal buu wax ka dhigayo ow ana haada alcamal camalka kan yatadalabu wuxuu raba waktan waasican badanan tawiilan hawshan hadhaan kobala wakti dheer ka baanta wayatruku alayaam maalmuusha tagaaya tamuru maalmihii oo maraya walacwaam buu ka tegaya tamdi iyadoo socota walaa yacmal mana camal fara camalan camal oo bihi camalkaa wax ka faa'iidayso fii dunyaahu adduunyadiisa gudaheeda aw ukhraahu aakhiradiisa afar cajigii wuxuu ka muuqanayaa iyo waafsigii an yacrida lahu inuu qofka helo baabun baaba u yimid min abwaabi ilberi samafalka baabyaalkiisii kamida iyo walkhayri wanaag waxaa la soo gudboonaaday oo u yimid baab samafaleed maxaa kamida ka fursatay xajin xajkii baa lasoo gudboonaaday wahuwa isagoo qaadirun awooda calayhi inuu xajiyo caafimaad iyo dhaqaalo isu haysa wax maanica oo xajkii ka reebaa ma jiro kolkaasna falam yaxuj ma uusan xajinin aw ka wujuudi lahfan mid wareersan oo taladii ka firiirtay meel uu wax mariya garan la ayaa agtaagan waxba la qaban kara waa la talin karaa waa garabgeli karaa dhaqaalu siin kara kolkaa isagoo inuu kii wax u gargaarana heli kara qof dayacanna uu ku ag wareegeysanayo wax la qaban waayo fursuu dayacay marka aw ka wujuudi lahfan mid wareersan helidiisii wey wa huwa isaguna qaadirun waa awooda calaa iraadatihi iraadati lahfan midkaa wareersan ku gargaaridiisii buu awoodaa falam yuqitu una gargaarin aw ka fursati dukuuli shahri ramadaan bishii ramadaan ma caafimaad ugu dhalatay kolkaa inuu bishaa xanjeerto oo ramadaankii si wacan u guto oy bishii cibaada ku dhaaftuu yeeli kara mana yeelayo ma yeelayo kuwaa la sheegayay ramadaankii naago hoosoo man ku dili jiray iisoo kale anigan cambuulo meel laga hayo ma bishii ramadaan islaamkii baa sooman laga yaabo inuu soonka uur ula jiro markaas soonkaagana ma raba kawle igu soo dhaqsa qadadayda waxaas maxaa lagu sheega laa tidhahda gaal baa tahayna midkiin baa dhimana marka islaamnimadu mashafarood iyo alba cashar baa lagu noqonay mid baa yidhi cibaadadii baa maaro looga way war salaada tuko waa lagu kari way wuxuu yihi salaadan aniga ha igu dhibin qola wadaadoosi yaqaana bu yihi qolada culamada calosha wayn arkaysa oo tabarta yar baan markii qiyaamada la taga ka hoos dusi doonaayo tan iyaga iska ri waa ka tabaroonaay baan jannada ord ku galaya waxba ha igu dhibina salaada bal waa la arki doona waa dhintay ninkii iyo culamadiiba waa dhinteen aw ka fursati dukuuli shahri ramadaan bishii ramadaan ayaa u dhalatay falam yaktani kama faa'iidaysan layaaliyahu habeenadii ramadaan bilqiyaam salaadii taraawiixda aw ka wujuudi abaweyni kabiirayn labadii dhasoo waayeela ayaa u joogta intuu baari u noqdo oo u dhunkado oy u duceeyaan inuu janno galaa u sahlanay kolkaasuu dayacay fursad ku dhaliyu ka wujuudi abaweyn laba aabo helidood kabiirayni waaweyno caajisayni tabar beelay haddayn labadii wada jooginna aw axaduhuma labadii midahan baa jooga wahuwa isaguna qaadirun wuxuu awoodaa calaa birihima labada waalid ku samafalidooda iyo wasilatihima labada waalid xariirintooda iyo walixsaan wanaag sameyn ilayhima labada waalid loo wanaag sameeyo ayuu awoodaa laakiin ma yeelin sulxada ayaan darra furso uu ku dheelay walam yabaruuhuma labadii waalid huma baari falin walam yuxsin mana wanaag samayn ilayhima labada waalid xajzan daaluu daalay wakaxsan iyo waasi aw shuxan quducnimo iyo wabukhlan bakhilnimo aw cuquuqan caasinimuuba labada waalid la daymoon waayey walciyaadu magangal lilaahi eebbaweynaa laga magan galay in labadii waalid lagu caasiyo ama xaqoodii la garan waayo oo gababkaa la gala shan waxaa cajigi iyo waasigii ka muuqanaya an yuqiima almar-u qof inuu ku nagaadooos joogo bidaari meeluu ku saxariisan oo lagu xaqirayo lagu tulmaayo lagu dhacayo lagu qabirayo kuusan xad ka baxayn aw hawaanin meel lagu daraabayo oo lagu yeeso ayuu joogaa kolkaa diida waasica ah, bal meel u dhaanta meeshatan oos cibaadadiisii lagu madax banaanaada muu tago haddaadan wax iska dhicin karin isaga dhaqaaq meesha walam yadlub mana uusan dalbin lahu isagii me muusan dalbin xaajisan daal darti iyo wakasalan wahsi muusan daaran guri u dalbin ukhraa kale uu yaxfadu ku ilaashado fiiha daarta diinahu uu ku ilaashado wayasuum uu ku ilaaliyo fiiha daarta sharafahu qiimigiisa wa karaamatahu darajadiisa oo meeshiisaa loogu dhibaayey buu iska joogaa iyadana waa min madaahir asualkas ayuqiima almaru qof inuu ku nagaado bidaari dullin dulli daartii buu ku nagaaday iyo wahawaanin daraabid aw hawaanin daraabid walam yablug ma uusan doonino lahu isaga isuma doonin cajzan daal dartii muusan isugu doonin iyo wakasalan kaslan wahsi darteed muusan daaran daar u doonin ukhraa kalo yaxfadu uu ku ilaaliyo fiiha daarta diinahu uu diintiisa ku ilaaliyo wayasuub uu ku dhowrto fiiha daarta sharafahu sharaftiisiyo wa karaamatahu qiimigiisa sheekha wuxuu ku gabagabeeyey kitaabka qeybkiisii saddexaad ee akhlaaqda wuxuu ku gabagabeeyey ducaayaab leh allaahuma inaa nacuudu bika min alcajzi waalkasali wanacuudu bika min aljubni waalbukli wanacuudu bika min kuli khuluqin laa يرضي wacamalin laa ينفع وصلى الله calaa nabiyina محمد waaalihi wasaxbihi wasalim ducadaana ku gabagadayo allaahuma ya allah eebba weynow inaa anaga addoommadaada nacuudu magangalay bika adiga eebba weyne adaan ku magangalay min alcajzi daal xaqa iyo daacad iyo wanaagga laga daalo baan kaa magan gallay iyo walkasali waxsi marka horeba laga waxsada khayrka ayaan kaa magan gallay wanacuudu haddaan addoommadaadii nahay magan gallay bika adiga eebbaa min aljubni furaynimo ayaan kaa magan gallay waalbukli gacanada iyo quducnimo ayaan kaa magan gallay wanacuudu baan magan gallay haddaan addoommadii nahay bika adiga eebbaa ayaan waxaan kaa magan gallay min kulli khuluqin intaan keliya maahe dabeecad kulligeed baan kaa magan galnay dabeecadaasoo laa yurdi an adiga eebba ku raaligelinaynin ee dabeecadii ku raaligelinta unbaan kaa codsanay min kulli khuluqi dabeeca kulligeed xagge baan kaa magan gallay khuluqaasoo laa yurdi an adiga eebba weynaa ku raaligelinaynin wacamalin camal ayaan eebow kaa codsanay yaan kaa magan gallay min kulli khuluqin laa yurdi wacamalin wa min kulli camalin camal xaggi ayaan kaa magan gallay camalkaasoo laa yanfac aan adduun iyo aakhiro midna wax taray dirham si dunyaa riyaan lagama helo walaa xasana fi laakhira aakhira xasana lagama helo camalkan isagaa ee lagu shugloomay ee waktigii lagu baabi'iyey siyaal adduunna lagama faa'iidaysanin xasana aakhira lagama faa'iidaysanin waa camalin camal baan kaa magan galay aan laa yanfac waxba taraynino riyaal si dunya aan laga helayn walaa xasana fi laakhira midna aan laga helay wasala allahu naxariis allaha badiyo calaa nabiyina inaga nabigeena nabigaa korkiisa maxamedina iyo wa aalihi nabiga aalkiisa iyo wa intii rumaysay raacday wasalim allaha nabadgelyo nabiga korkiisa yeelo wallaahu aclam